wain turid tacriifa lismi nakira fahuwa aladii yaqbalu almu'ahira wagayruhu macaarifu watuxsaru fii sittatin falawal ismun mudmaru yuknaa bihi can daahirin fayantami lilgaybi walxuduuri waltakalumi وقسموه ثانيا لمتصل مستتر أو بارز أو منفصل ثاني المعارف الشهير بالعلم كجعفر ومكة وكالحرم وأم عمرو وأبي سعيد ونحو كهف ظلم والرشيد فما أتى منه بأم أو بآب فكنية وغيره اسم أو لقب فما بمدح أو بذم مشعر فلقب والاسم ما لا يشعر ثالثها إشارة كذا ودي رابعها موصول الاسم كالذي خامسها معرف بحرف ال كما تقول في محل المحل سادسها ما كان من مضاف لواحد من هذه الأصناف كقولك ابن وابن زيد وابن ذي وابن الذي ضربته وابن البذي qaala naadimu raximah llah waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii camriidiga ahaa waxaynu soo qaadanay saddex baab iyo hal fasal baynu soo qaadanay saddex baab iyo hal fasal baabkii ugu horeeyey wuxuu ka hadlayey saddex masalo haddii la ijmaaliyo wuxuu ka warramayo tacriifu lkalaami wa tawaabicihi kalaamka tacriifkiisa iyo kalaamka waxyaalaha tawaabicda u ah tacaariiftooda masalada labaad uu ka hadlaya waxay ahayd dikru aqsaami alkelima kelimadu qaybaha ay yeelatay masalada saddexaad uu ka warramaya waxay ahayd dikru calaamaati aqsaami lkelima kelmadu calaamada ah, aqsaamta ay yeelatay waxyaalaha lagu kala garto baabkii labaadna wuxuu ahaa baab licraab isna wuxuu ka warramayey saddex masalo maslada koowaad waxay ahayd tacriifu اlicraab maslada labaadna waxay ahayd dikru aqsaam اlicraab maslada saddexaadna waxay ahayd aqsaamtaasi sida loo kala qaatay aqsaamtaasi sida loo kala qaatay ama mucrabaada baabkii saddexaad wuxuu halkaa lix masalan ku haynaa baabu macrifati calaamaat اlicraab isna wuxuu ka warramayey laba masalo maslada koowaad waxay ahayd dikru calaamaati aqsaam اlkalaam calaamaati aqsaam اlicraab icraabku qaybaha uu yeeshay calaamadaha lagu kala gargaranayo masalada labaadna waxay ahayd dikru mawaadici calaamaati aqsaami alicraab calaamadahaasi mawaadicda iyo meelaha ay degaan halkaasi waa saddex baab waxaynan u haynaa sideed masalo fasalkiina wuxuu ka warramayay isna hal masalo ayuu ka warramayey oo halka masalena wuxuu ahaa calaamadda calaamatulicraab noqonaysa markaynu eegno dhinacaasi marka laga eego isagana hal masalo ayaa kasoo baxaysay waa sagaal masalo tafsiilan haddaynu eegno baabulkalaam kalaamka waxaa ka soo baxayey afar shardi ayaa ku jiray tacriifkiisa kelimadda tacriifkeedana waxaa ku jira saddex iskuge toddoba kelimka tacriifkiisana waxaa ku jira laba ya sagaal soo qawlka tacriifkiisana waxaa ku jira isna laba koob iyo toban aqsaamta markaynu eegnana waxaa ka soo baxaya shan iyo toban ismigoo shan mabxad aynu kaga waranay xarafkaynu kaga waranay iyo ficilkaynu kaga waranay waa imisa lix iyo labaatan masale an haysanaa baabka labaad tacriifka waxaa ku jira saddex shardi aqsaamtuna waxay ahayd afar halkaas waa imisa soo toddoba maa sida loo kala qaadanayo saddex baa ka soo baxayo qismu yukhtasu bilasmaa wa qismu yukhtasu bilafcaal wa qismu mushtarakun baynahuma waa imisa toban soo maa waxaynu haysanaa lixiyo lixiyo lixiyo soddon masalan haynaa baabu macrifati calaamaat alicraab ijmaalkiisu labuu ahaa tafsiilkiisana waxaa ka soo baxaya shan iyo labaatan masalo koob iyo toban mawdic iyo afar iyo toban calaamo waa imisa shan iyo labaatanka uge lix iyo soddonkii koob iyo lixdan fasalka haddii aynu eegno tafsiil ahaan labaa ka soo baxaya qismu yucrabu bilxarakaat wa qismu yucrabu bilxuruuf waa imisa saddex iyo lixdan masalana haysanaa bitafsiil markaynu eegno ijmaalaan markaynu eegnona waxaynu haysanaa sagaal masalo baabu bayaani lmacrifati wanakira haadakani baabu bayaani lmacrifati macrifada caddaynteeda baabkeedii wanakirati iyo nakirada caddaynteeda baabkeedii iridii iyo meeshii laga gelayey weeyi baabkan baabu macrifati nakira sheekhu wuxuu khilaafay asalkiisa wuu ku khilaafay oo sheekhu raxima llahu tacala asalku waxa uu ku keenay naxtiga ayuu kaga warramay baab markii la socday macrifada iyo nakirada laakiin sheekhu waa soo taqdiimiyey dibi kuma jirto oo adiga oo macrifadii iyo nakiradii soo bartay oo horeyba u fahmay ayaad u tegaysaa baabu nacti kadibna waxaad kala garan doontaa nactigu wuxuu mancuudka ka raacayo hadduu nakiro noqdo iyo haddii uu macrifo noqdoba sidaa aawadeed ayuu halkan ugu sheegay sheekhu <clears throat> cinwaanka waxaa horeeya macrifada waxaana dambeeya nakirada marka uu gudagalana wuxuu soo horraysiinaya sheekhu raxima llahu tacaala nakirada tacriifkeeda ayuu soo horraysiinaya suaal baa lagu weydiin karaa ee lagu odhan karaa marka cinwaanka la joogo macrifaduu horraysiiyey marka la gudagalo baabka marka hoos loo gudagalana wuxuu soo horraysiiyey nakiradii waxaan kaga jawaabaynaa qudimat alashyaau biaxadi khamsati ashyaa sheeyado sidaasi oo kale ah loo soo horraysiiyaa shan shay mid ka mid a ima lisharafihi wa ima liasaalatihi wa ima liqilati kalaamihi wa ima likhifatihi wa ima liqadci tawahum min lixaadna way ku dari jireen waayo waan gaari doonaa iyadana shantaa arrimood macrifada marka hore wuxuu u sheegay waa lisharafyaha iyada ayaa nakirada ka sharaf badan nakirada marka labaad wuxuu u soo horraysiiyey waa liasaalatiha iyada ayaa asala oo shay kasta dee nakira ayaa asal u ahaa ama waa liqilati kalaamiha hadalkeegaaba iska yar labada qowlba culimadu way kaga jawaabeen wuxuu yidhi sheekhu wain turid haddii aad doonto ayuha almukhaatabu qof yow lala hadlayaa tacriifa alismi ismi qeexitaankii haddii aad doonto ismigii annakirati nakirada ahaa fa huwa ismigaasi nakirada ahi alladii ismiga weeyaan yaqbalu aqbalaya ay huwa ladiigu al al kaainatan xaal ay tahay ashaasi mu'ahiratan mid raadaynaysa ey fiihi isaga dhexdiisa raadaynaysa atacriifa macrifanimo ku raadaynaysa wuxuu leeyahay sheekhu raxima allahu tacaala ismi nakira-a tacriifintii iyo qeexitaankii haddii aad doontid waa ismiga aqbala al ashaasina ay ku raadaynayso maxay dhexdiisa tacriif tacriif ay u faa'idaynayso de kaasaa la asalkii waxaynu ku soo marnay inuu laba tacriif inoo sheegay tacriifun xaqiiqiyun wa tacriifun taqriibiyun hadda sheekhu wuxuu ku gaabsaday tacriifkii taqriibiga ah kii taxqiiqiga amabuu taabanba nakirada maxaa la odhan jiray waa kullu ismin shaa'icin fii jinsi laa yakhtasu bihi waaxidun duuna aakhara tacriifkiisa xaqiiqii saasuu ahaan jira soo ma tacriifkan laakiin hadda halkan inoogu sheega waa maxay waa tacriifkii taqriibiga wa taqriibu waa kii qolaa sheekh asal marka nakirada tacriifkeedu waa ismi kasta oo diyaar u ah ama aqbali kara al al marka uu aqbalo ayuu macrifo noqonaya ka hor laakiin muxuu ahaa nakir ayuu ahaa ashaashi sheekh raximah llahu tacaala qayd buu ku xidhay qaydka uu ku xidhay waa muahira buu yidhi wuxuu inaga saaraya asha zaaidada ayuu inaga saaraya asha zaa'idadaa ayuu inaga saaraya oo asha zaa'idadii hadii ismi macrifa ay gasho dee waxa weeya waxba uma kordhinayso tusaale alcabaas iyo alfadl iyo alyaziid dee lama odhanayo asha ka hor nakiray ahaayeeno ashan ka kasbadeen macrifada lama odhanayo asha ka hor bayba macrifo ahaayeen ashan gashena waxale waxay u ziyaadisay maba jirto markaa ash waa inay muaira tahay maxaa looga jeedaa waa inay raadaynayso ismiga waa inay u ziyaadinayso maxay tacriifte tacriif markaa muxuu inaga saarayaa asha zaaidada ismigii calamkaa ah, macrifada ah haddii ay gasho dee asha ka hor bu macrifo waxba u kordhisay marka mee waxba uma kordhin muaira sidaa aawadeed buu ugu qayday sheekhu waaya haddee su-aal lagaa weydiiyo tacriifkan oo lagu idhaahdo waxaa jirta sheekhow asmaa o nakira haddana al aan aqbari karin waxaan kaga jawaabaynaa oynu odhanaynaa ashyaadaasi naftooda aan u aqbalahayn muraadifkoogay ku aqbalayaan tusaale duu baa ka mid a duu waa nakiro nakiro haddana iyada oo ah he dee in alaq bashe ahayd soo ma al iyadu ma aqbali karto laakiin shayga iyada muraadifka laa oo saaxib ah ayaa alhe aqbalaya moxamed ibnu maaligna halkaa wuxuu ka cabiray sheekhuna oo kaydin qoraye nakiratun qaabilu almu'ahira oo waaqicun mawqica maa qad dukira nakiratun nakiro qaabilu al alkii aqbala weeyaan ismiga nakiradii nakiratun ay ismu nakiratun ismi nakira ihi qaabilu al alkii aqbala weeyi muakiran xaal uu yahay ashaasi tii raadaynaysa alfiyu maadka markaad haddaad kan istisaarkiisii baratid waa inta halkan kugu qorano isaguna ow ama waaqicun weeyi mid dhacaya mawqica maa ay mawqica aladii kii makaanu dhiciisa qad dukira la sheegay shay al aqbali karaya meeshii buu yaalla laakiin isagu naf ahaantiisa uma qaadanayo al laakiin kaa meeshiisa u ayaa al marka ashaasi saas ayuu culimo inagaga saarayaa wain turid haddii aad doonto intu shardi ay ahaan jirtay turid waa ficlu shardigii ayna jawaabu sharigi man yujiib can hadihi masala fa huwa ladii weeyaan fada muxuu geliyey ya waa ismiya jumlada ayaa ismiya ismiyatun dalabiyatun wabijaamidin wabima wabilan wabiqad wabitanfiisi waynu ajrumiga kusoo marnay wain turid haddii aad doonto ayuha lmukhaadabu qofkii haw lala hadlayaa tacriifalismi ismi qeexitaankii haddii aad doonto ismigii an nakirati nakirada ahaa fa huwa ismigaasi nakirada ahi alladii ismiga weeyi yaqbalu aqbalaya ay huwa ladiigu al aqbalaya biqasdi lafdihaa bay ku tahay maxay mafcuulde soo ma muairatan ay kaainatan xaal ay tahay ashani muairatan mid raadaynaysa fiihi ismiga dhexdiisa ku raadinaysa atacriifo macrifanimo marka ash waa inay muaira tahay waka baytkaa muxuu kaga baxay nakirada qeexitaankeegii asalkii laba tacriif u saaraan idin idhi tacriifun xaqiiqiyun wa tacriifun taqriibiyun sheekeenan muxuu sheegay tacriifun taqriibiyun kii xaqiiqiga amabuu taaban horead soo baratu ku leeya sheekhu ka soco waayruhu macaarifun watuxsaru fi sitatin falwal ismun mudmaru dee macrifadii baa kasoo horjeeday soo ma macrifadiin halkaasu ka gudagalo wuxuu yidhi waayruhu ay waayru ladii yaqbalu almuahiratan kitaabka eeg waayruhu ay waayru ladii kii ayrkii yaqbalu aqbalaya ay huwa ladigu al aqbalayi muahiratan xaal ay tahay kaa asha aqbalaya ashu ay raadinaysa kayrkii waa kii asha aan aqbalahayn maaarifu macaarifun waa lidarurati nadmi buu sheekhu u tanwiininaya limaada yaa ka jawaabi kara macaarifu waa maxay waa siiqatu muntaha aljumuc waa maa laa yasarifta soo ma maxaana ka manciyey siiqatu muntaha aljumuc wayruhu macaarifu waba waxoogabaa yar jiraya mot insha allah waxaan ku baran doonaa kitaabkiisa waxa weeyaan fani gaara isagana ka hadlade alcaruud walqaafiya wagayruhu kaala soo sheegay kayrkii waa kaan asha raadaynaysa aan aqbal ahayne macaarifu macrifooyin weeyi watuxsaru waa la koobi ee hiya macaariftii fii sittatin lix dhexdeed baa lagu koobi oo min alanwaaci noocyaa sheekhu wuxuu leeyahay kaa asha aqbalaya waxaa ka soo horjeeda dee kii aan asha aqbalahayn masaasa de ha almuakira isaguma aqbalaya de waayahay kaasi waa macaarif bu yihi sheekhu kaasi muxuu noqonayaa macaarif wey bu haddee su-aal lagu weydiiyo o lagu idhaahdo lima lam yucarif ilmusanifu almacrifata kama carafa nakira sheekhu raximah llahu tacaala muxuu u tacriifin waayey macrifada sida nakiradaba uu qeexay waa su-aal lagu weydiin kara soo ma jawaabteeda horey nusoo qadinin kitaabkii asalkeena kusoo marnay maxaynu nidhi idaa kaana shayu maxsuura bicaddi istana an xaddi halkaasaynu kusoo qaadanay istanaa can xaddiha wa tacriifiha likowniha maxsuurata bilcaddi sheekhu raximah llahu tacaala tacriifkeeda wuxuu kaga kaaftoomay waxay ku xasroontaa oo ay ku koobantaa tiro qaacidaduna waa maxay ana shaya idaa kaana maxsuura bilcaddi istana can xaddi shayga haddee tiro lagu xasrin karo tacriifkiisa way ka maarmaynba culimadu qii labaad bu wuxuu odhanayaa xadduhaa hayru mumkinin in la tacriifiyaa suuragalba maaha kitaabka eega ibnu malik wuxuu odhanaya fi sharxi tashiil man tacarada lixaddi lmacrifa cajaza can lwusuuli ilayhi duna istidraakin calayhi qofka u banbaxa macrifada inuu xadeeyo wuu ka gaabiyaa oo waa ka caajizaayo waa ka tamar dareeya inuu gaadho tacriifka iyo macrifaynta u macrifaynayo u tacriifinayo maba gaari kara buu kuleeyahy maxamed ibnu malik baa saa ohanaya fi sharxi tashiil buu ku odhanaya taa horena waad qaadan karta markaa macrifo sheekhu sida aawadeed buu ayuu tacriifin waayey oo tira unu kugu sheegay haddaba macaarifta kitaabkii ajrumiga marka aynu soo marayni wuxuu ina yidhi saaxib alajrumiya waa shan buu inagu yidhi culimadu waxay leeyihin mid buu ilaawey mid buu he ilaawey oo ismiguu ilaawey ismigii mawsuul culimada qaarkoodna waxay leeyihin mayane ismiga mawsuul sheekhu muu ilaawine wuxuu idraajiyey oo uu ku hoos jiraa ismiga mubhamka alqowl raajix sheekhu muu ilaawine wuxuu ku hoos jiraa ismigii mubhamka ahaayo mubhamka wuxuu uga wada jeeday ismiga mawsuuliyo iyo ismi ishaaraada ismi mawsul iyo ismu ishaar uga jeegay saasaa raajixa waa yahay sheekheenu wuxuu cabiray markaa lix cabiray waa lix buyna mid toddobaadna waa jiraayo nakirada maqsuudada nakiradii maqsuuda soo ma garanaysaan ee baabulmunaada aynu kusoo marnay marka yaa rajulu aad tiraadida nin mucayana aad ula jeedid nakiradaasi waxaa la odhanayaa maqsuudadii waxay ku jirtaa baa la odhanaya maxay macaariftanay ku jirtaa waa toddobadaasay leeyihin toddobadaba waxaa ku nadmiyey jalaaludiin saalix albulqini sheekhii la odhan kitaabkuna inoo qoraya shadriga waa halbey shadrigii dambu inoo qoraya shadriga horuu ka tegey in almacaarifa sabcatun fiiha sahl ana saalixu damal fatabni ya rajul buy in almacaarifa shadrigaa horuu ka tegey in almacaarifa macaariftu sabcatun toddoba weeyi fiiha sahlun fudayd baaba ku sugan in la xifdiyo oo la qaybo dee fudayd baa ku sugan waaba halbey halkaa baydun iska xifdi ana weeyi ana muxuu ka socdaa damiirkii saalixun weeyi muxuu ka socdaa ismigii calamkii tha muxuu ga socdaa ismi ishaarihi ma muxuu ga socdaa ismi mawsuul alfata muxuu ga socdaa kii ashawatay ibni muxuu ga socdaa kii mudaafki inta mid kamida loo idaafeeyey yaa rajulu muxuu ga socdaa nakir muqsid waaba toddobadaasa lagu kulminaya riwaayadaha qaarkoodna waxay dabdiyaan ay qoraan ina almacaarifa sabcatun fiiha kamul kamul bay ayay halkaa ku dabdiyaan waa toddoba buuxda toddoba dhamaystiran wey maxamed ibnu maalik ood wada garanaysaan kitaabkiisa alkafiya ee laga soo gaabiyey alfiyat bnu malik ayuu isaguna ku nadmiyey ah, laba bayd buu isaguna ka dhigay oo weliba isaga nadmigiisaas labadaa bayd uu sheegay wuxuu u kala horraysiinaya siday u kala macrifaysan yihin xitaa sida hay u kala macrifaysan kitaabkii ajrubigiina labadaa bayd waynu kusoo sheegnay famudmarun acrafuhaa uma alcalam faduu ishaaratin famawsuulun mutam faduu aadaatin famunaada cuyina faduu idaafatin bihaa tacayana saasuu odhanaya maxamed bnu malik waa kitaabka laga soo gaabiyey alfiya wuxuu odhanaya famudmarun acrafuha waxa ugu macrifo badan maxay damiirka uma alcalamu yaa ku xiga calamkaa ku xiga faduu ishaaratin yaa ku xiga ismu ishaaraha aye fa mawsuulun mutim mawsuul baa ku xiga lagu dhamaystirayo de maxay silo iyo caaid faduu adaatin kii adaadka u saaxiibkaabaa ku xiga ee al lagu macrifeeyey haye fa munaada cuyina munaade isagoo caynoobay waana kiradii maqsuudadii waxa u dambeeya faduu idaafatin biha tabayana kaa idaafada wata ayaa isaga u dambeeya markaa maxamed ibnu maaligna halkaasi ayaa u ku nadmiyey wuxuu yidhi sheekhu waayruhu ey waayru ladii yaqbalu almuahira ka asha muahirada aqbalaya kayrkii macaarifu macrifooyin weeyi watuxsaru waa la xasrin oo waa la koobi ey hiya macaarifta fii sitatin lix dhexdood baa lagu koobi oo min alanwaaci noocya ah dee waa lix nooc falwalu faaquulu waxa aan ku leeyahay fa aquulu waxa aan leeyahay buu yihi sheekhu alwalu ka hore oo minhaa sitada ka mid ihi ismun ismi weeyi ismigaasoo mudmarun damiir ah ka u horeeya toddobada lixda waa ismi damiir ismiga mudmarkaa soomada garanaysaa ismiga mudmarkaa wey sheekh ismiga mudmarkaa tacriifkiisa muxuu ahaan jiray maa dalla calaa mutakalimin aw mukhaaabin aw haa'ibin soo intaa mu ahan jira waa intaabade tacriifkiisa saas ahan jira kitabka horan kuso baranay marka ismi mudmarki waa ka ka u horeeya waa ismi mudmara buu ku yidhi u fiirso adamiiru wlmudmaru alkinaayatu wlmakniyu afarta magacba isaga iskale adamiir waa ismu master baa la dhahdaa ismu master baa la dhahdayo waanigi idin odhan jiray admaradii rubaaciga ahayd soo garan maysaan sarfayna ku baran doonaayo ismu masterkeeda weeyi masterka caadigina waa idmaar oo waa ifcaal mudmarna waa ismu mafcuulo admarada rubaaciga lafteeda ismigeedii mafcuul weeyaan saxiix walala marka waxay leeyihiin damiir min alidmaar baa laga keenay mudmarna min adumuur baa laga keeno waa boglaalnida boglaalnida weeyaan bay yidhahdeen taa doontid badho oo adamiiru walmudmaru waa istilaax basriya basriyiin baa saa isticmaala istilaaxa basriyiintaas kale madrasat lbasra adamiiru walmudmaru bay yidhahdaan alkinaayatu walmakniyu haddii aad meelaa ku aragtidna waa istilaaxun kuufiyu madrasata kuufaa looga yaqaanaa ka soco falawalu ay faaqulu waxa aan ku leeyahay bu ihi sheekhu alawalu ka hore oo minhaa lixdaa ka mid ihi ismun ismi weeyi ismigaasoo mudmarun mudmar ah oo damiira yukna yukna waa la kinaayoon bihi ismiga can dhaahirin ay can ismin ismi xaggii ayaa lagaga kinaayoon ismiga oo dhaahirin dhaahir ah muxuu ina yidhi mudmarkani waxaa lagaga kinaayoonayaa ismi dhaahirin meeshii bimacnaa ismi dhaahirin meeshii buu degaya aan ku fahansiiyo zaydun qaa'imun ka warrama zayd waa maxay waa ismi daahir dhade hindun qaaimatun gabara waa ismi daahira halkaad ka odhan lahayd zaydun qaaimun baad iska odhanaysaa huwa qaaimun halkuu degay damiirkani ismi daahir meeshii u degay halkaad hindun ka odhan lahayd baad hiya odhanaysaa halkaad ka odhan lahayd yaa zaydu ama yaa caliyu baad odhanaysaa anta anta adiga horya halkaad yaa hindu ka odhan lahayd baad odhanaysaa anti saxiix wala la marka ismi daahir meeshii uu degayaayo lagaga kinaayoonayaa jumlada yuknaayo soo ma aragtaan laba icraabood baa ku banaan waxay noo banaan yuknaa inaanu jumlada istinaafiye ka dhigano yuknaa waa la kinaayoon naabi faacilkii me waa jaariya majruurka laftiisa bihi ismigaasaa la kinaayoon can dhaahirin can ismin ismi xaggiibaa lagaga kinaayoon ismiga oo dhaahirin dhaahir ah ismi daahira xaggiibaa lagaga kinaayoonayaayo udeg booskii ismiga daahirka u lahaa ayuu damiirku degayaa macnuhu waa sida waxaa kaloo banaan inaynu sifayno waxaynu kusoo marnay maad garanaysaa su-iltu min sadiiqin saadiqi yafhamu qawli lictiqaadin waahiqi su-iltu fiihi min sadiiqin saadiqin sadiiqin saadiqin baa laga sifeeyey soo ma haddana yafhamu qawli baa laga sifeeyey maxay ahayd min babmin baabi lwasfi biljumlati maxay ahayd bacd alwasfi bilmufradi waa min baabi lwasfi biljumlati bacd alwasfi bilmufradi intii markii hore laga sifeeyey mufrad ayaa haddana jumlo laga sifeeyey halkana waa la mid oo ismin waxaa laga sifeeyey mudmar oo mufrada haddana yuknaayo jumlaa laga sifeeyey de waa min baabi lwasfi biljumlati bacd alwasfi bilmufradi weeyaan ismigaasoo yuknaa la bihi ismiga lagaga kinaayoon can ismin ismi xaggii lagaga kinaayoon ismiga oo daahirin daahir a ah. kadib marka ismi dhaahira lagaga kinaayoodo fayantami wuxuu u nisb sheegan fayantami wuxuu u nasab sheegan ay huwa damiirkii lilghaybi ay ila lghaybi maqnaashuu ku abtirsan wlxuduuri wa ila lxuduuri joogitaan buu ku abtirsan wtakalumi wa ila takalumi takalum iyo hadal bu u abtirsan marka ismi daahira meeshii uu dego dee saddex midun buu ku arooraya u ku abtirsanaya ama waa damiiru hayba ama waa damiir mukhaatab ama waa damiir mutakalim soo saxiix ma ma adka intaas waa sidaa macneegu fa yantami wuu abtirsan ay huwa damiirkii lilhaybi ay ila alghaybi laantan waa bimacnaa ila xuruuf iljaar yunabu bacduha can bacdi yanubu bacduha can bacdi lilghaybi ay ila alghaybi hayb ayuu ku abtirsan wlxuduuri xuduur oo mukhaaab oo joogitaan u ku abtirsan wtakalumi waa ila takalumi takalum buu ku abtirsan oo huwa dee waa haa'ib antana waa maxay waa mukhaaab anana waa takalum laba iyo tobanka damiirba kitaabkii horead kusoo barateen qaybintaasi la qaybinayo ee damiirka loo qaybinayo mutakalim iyo haa'ib iyo mukhaaab xaggee laga joogsan jiray waa biictibaari dalaal xagga dalaalada macnaha ay tusinayaan markaynu eegno saddex baa loo qaybiya damiirka ima an yadula ima an yadulla calaa mutakalimin aw mukhaaabin aw aa'ib ama mutakalim buu kutusin ama mukhaaab buu kutusin ama aayib buu kutusin waa bictibaari dalaal haddaynu ka eegno biictibaari linfisaali wlitisaal caamilka xidhiiritaanka ula xidhiidhayo iyo soocnaashaha caamilka uu ka socnaanay haddaynu ka egnana maxaa loo qaybiya muttasil iyo iyo munfasil baa loo qaybiya muttasil muttasilka tacriifkiisa waa maxay waan soo dhiganay maa laa yubtadau bihi lkalaam walaa yaqacu bacda ila fi likhtiyaar hadalka laguma bilaaban karo oo caamilkiisa kama horeyn karo ilaana ma daba dhici karo xaalada ikhtiyaarka iyo doorashada ama xaalatu idiraar miya uu dhici kara wama nubali ida ma kun tijaaratana alaa yujaawirana ila kidayaaru shaacirka xaggoos ilaaki dee damirka waad garanaysa waa damir mutasila sooma haddana he ilaa buu daba dhacay waa xaalatu idiraaro dee nadmiga sheekha ku kalifay inkastoo culamadu beydkaasi ay ka hadlaanba oo ay yidhaahdaan beydku sidan maaha si ayuu ahaa meesheedaan ugu tegi doonaa insha allah bctibaari litisaali walinfisaali labaa loo qaybiya ima an yakuuna muttasilan waima an yakuuna munfasilan haddii muttasil u noqdo waxa weeyaan maa laa yubtada bihi lkalaamu walaa yaqau bacda ila fi lkhtiyaar hadal laguma bilaaban karo ya hadal he laguma bilaaban karo darabtu damiirka ku jira waa maxay waa muttasil maa tu daraba maad ohan karta may daraba ilaa tu maad ohan karta may tacriifkiisu waa sidaa isaga munfasilka tacriifkiisa ka waran maa yubtadau bihi lkalaamu hadalka waa lagu bilaaban karaa wayaqaw bacda ilaa fi lkhtiyaar ilaa dabadeedna wuu iska dhici karaa ikhtiyaar ahaan aye iyaaka baa kamid sooma maxaad odhan kartaa iyaaka nacbudu ya iyaaka akramtu baad iska odhan kartaa waad caamilkii waad hormarisa wuu soo hormarisa waad lagu bilawda hadal ma ilaana wuu daba dhacaya maxaa la odhanaya maa akramtu ilaa iyaaka cunuma mayna basidaan maa nacbudu ilaa iyaaka waka wa xasrin un bay faa'idinaysa waa kolkaynu ka eegno bictibaari اlitiصaali wاlinfisaal caamilka inuu la xidhiirtanayo damiirkan iyo inuu ka soomayo markaynu ka eegno weeyi u fiirsa adaba wuxuu yidhi waqasamuu way qaybiyeen inta qaybinaysa waayo waa carab ama nuxaad waqasamuu way qaybiyeen hu ay adamiira damiirkiibay qaybiyeen qisman qaybin bay qaybiyeen qaybka oo haaniyan labaad limutasilin ay ilaa mutasilin mid la xidhiidhaya bay u qaybiyeen bicaamilihi caamilkiisa la xidhiidhaya mutasilka oo mustatirin qarsoomaya ow baarisin ama muuqanaya aw munfasilin ay wa munfasilin mid soocmayay u qaybiyeen mid ka soocmaya can caamili caamilkiisa ka soocmaya intaan u fiirsashaas damiirka waxaan idin idhi biictibaari itisaali walinfisaal maxaa loo qaybiyaa laba muttasil iyo munfasil muttasil waxaa la yhahdaa maa yubtada bihi maa laa yubtada bihi lkalaam walaa yaqaw bacda ilaa fi lاkhtiyaar munfasilna maxaan idin idhi maa laa yubtadmaa yubtada bihi eh, lkalaam wayaqaw bacda ilaa fi lاkhtiyaar haddaba eeg mustatirin ow baarisi soo ma aragtid mustatirka waxaa laga sifeynaya muttasilka awbarisna mustatirku ugu cadfan yahay macnaheedu markaa waa maxay mutasilkiibaa laba usii qaybsamaya inuu qarsoon yahay iyo inuu muuqdo hadda ma fahamti damiirkii mutasilka ahaa ee caamilkiisa la xidhiiray ayaa laba u qaybsamaya muxuu uqaybsamaya mid mustatira oo qarsoon mustatir maxaa la dhahdaa waa ka idin qoraya waxaa la dhahdaa maa laa lahu suuratun maa laa suuratun lahu fi lafdi waa waxa lafdiga iyo de qoraalka la arkayo waxa weeyaan suuro iyo muuqaal aan ku lahayn tusaale zaydun qaamo ka odhan zaydun waa mubtade qaama waa ficil maadi sooma haddaba qaama maxaa ku qarsoon damiir baa ku qarsoon damiirkan waa mutasil laakin magacii waa mustatir wuu qarsoon yahay wuu istitaarsan yahay wuu qarsoon yahay mu muuqda maya ma muuqdo baariska ka waran darabtu darabtu damiirkan damiir mutasila munayn aye ma baris ba mise muta mise mustatir wuu qarsoon yahay waa baris oo u muuqdaa sooma marka bariskana waxaa la idhahdaa maa lahu suuratun waa waxa suurad lala arkaya de darabtu imika midaan wada arkay labadooda arkaysid mustatirka laftiisaa sii qaybsamo oo mustatir wujuhba iyo mustatir jawaasu usii qaybsama insha alla meel kalan iyada kaga warrami doona beydka laakiin macnihiisa fahma marka mutasilka uu qaybiyo mustatir iyo baris baa laga sifaynaya ow munfasil owd waa bimacnaa waa weeyaan munfasilkan wuxuu ku cadsan yahay mutasilka la soco markaa eeg waqasamuu way qaybiyeen nuxaadi hu damiirkiibay qaybiyeen qisman qaybin bay qaybiyeen qismiga oo haaniyan labaad limuttasilina ilaa muttasilin mid la xidhiidhay bicaamilihi bay u qaybiyeen aw munfasilin ay wa munfasilin bay u qaybiyeen mid caamilkiisii ka soocmay mutasilka oo mustatirin qarsoomaya aw baarisin ama muuqanaya hadda ma fahamteen inta yana iska kin dhexgelin oo ha odhanina laa muttasilin bay uqaybiyeen mustatirin bay uqaybiyeen aw baarisin bay uqaybiyeen aw munfasilin bay uqaybiyeen wixii baa dasa tiraadasoodi isku dhex daadiyo iska ilaali munfasilku laa yakunu ilaa barisa de waxaad ka fahmaysaa sheekhu taqsiimka uu mustatir iyo baris uqaybiyo wuxuu ku gaar yeelay qaybka hore oo ah mutasilka markaa munfasilku isagu waa baris wey intaa fahm laakin mutasilka marna mustatir noqda marna noqda baris noqda ka soco waqasamuu way qaybiyeen carabi hu ay adamiire bay qaybiyeen qisman qaybin bay qaybiyeen qaybka oo haaniyan labaad limutasilina ilaa mutasilin bay uqaybiyeen mid mutasilka oo oh, mustatirin qarsoomaya aw baarisin ama muuqanaya aw munfasilin ay wa munfasilin bay u qaybiyeen mid ka soocmaya can caamili caamilkiisi ka soocmaya intaa maxaan kaga baxnay damiirkii halkaasaan kaga baxnay waa kii u horreeyey ee macaarifta ka mid ahaa sheekhu marka uu tirinayey damiirka ayb buu soo horraysiiyey xuduurna wuu ku xujiyey takalumna wuu ku xigsiiyey halkaa ha ka fahmin inuu aybku u macrifo badan yahay horta dameerta o dhan waa macrifo waxallo waxaan damaa'irihaa waa macrifa damiir keliya laga soo reera damiirka ayaa garanaya ya damiiru shacniga damiirka la idhahdo waa laga soo reera isaga meeshiisaan ugu tegi doonaa waa nakira idhahdaana ruba ayaa gasha rubi waxay gashaana waa nakiro fa kullu maa ruba calayhi tadkulu fa inahu munakarun ya rajulu xariiri baan ugu tegi doonaa malxaan insha allah marka ayag ka fahmina damiirka sheekhu keybka uu soo horreysiiyey xuduurkana uu ku xigsiiyey takalumkana inay u kala macrifo badan iyagu iyaga laftooda inay kala macrifo badan waa lidaruurati nadmiye waxau macrifo badan mutakalimka ma fahamteen waxaa ku iga mukhaaabka maxaa ku iga aybka uu soo riisiye waxay ku kulmin jireen wa acrafu damaa'iri takalumu uma khiaabun haybatun mutamimu intaasay ku kulmin jireen culimadu wa acrafu damaa'iri damaairta waxa ugu macrifo badan atakalumu damiirka damiiru takalumka la idhahdo uma khiaabun khidaab baa ku xiga haybatun mutamimu aybana wuu dhamaystirayaayo haybaha u dambeeya waacrafu dama'ihi takalumu uma khitaabun haybat mutamimu baytkaasay ku jamciyaan markaa mutakalimka u macrifo badan mukhaatabka ayaa ku xiga haybka ayaa u dambeeya intaana saa ufahamsanaada ka soco hani lmacaarifi shahiiru bilcalam ka jacfarin wamakati wakalxaram hani lmacaarifi macaarifta ka labeeya ashahiiru ay almashhuuru kii la caanbixiyey weeyi bilcalami calam lagu caanbixiyey wadalika kaa calamka lagu caanbixiyey kainu wuxuu ahaaday ka jacfarin jacfar wixii lamida wamakatin wa ka makata maka iyo wixii lamida wakalxarami xaram iyo wixii lamida wa ummi camrin wa ka ummi camrin camr hooyadii iyo wixii lamida wa abi saciidin wa ka abi saciidin saciid aabihii iyo wixii lamida wa kabni zaydin zayd inankiisa iyo wixii lamida wa ka binti khaalidin inantiisa iyo wixii lamida wanawi kahfi ulmi wa ka naxwi kahfi ulmi dulmiga godkiisa iyo wixii lamida warashiidi wa ka rashiidi kii toosnaa iyo wixii lamida waaya sheekhu kii labaad buu doonaya halkan inu ka sheego macaarifta kii labaad waa calamka calamka waa la qaybiyaayo marka hore waxaa loo qaybiyaa calamu shaksi iyo calamu jinsi taa insha alla meesheedaan ku gaari doona waayahay laakiin taqsiimkan sheekhan uu sameeyun baan doonayna ina isdul taagno calamka waxaa loo qaybiyaa saddex ima yakuna isman wa ima yakuna kunyatan wa ima yakuna laqaban waa saddexda inuu ismi yahay iyo inuu kunyo iyo inuu laqab yahay saddexdaa mid kamida un weeyi saddexdaasaa loo qaybinaya ma fahna culimay waayahay calam haddaba xagga luqada maxaa lagu idhahdaa kitaabka horeynu kusoo sharaxnay de saaxibulajrumiya muxuu ina odhan jiray markii sharxiisa aynu tiltilmaami jirnay waynu soo sheegno dhowr idlaaqaad baynu ku tilmaamnay yudlaq cala aljabal buurtaa lagu idlaaqa walahu ljawaari lmunsha'aatu fi lbaxri kaalaclaam waina sakran latahtamu bihi lhudaatu beydkii khansa ay ugu calaacalaysay walaalkeed kaanahu kaana fii ra'sihi calam muxuu aha bidku saasuu ah aduu nin sakar ledhay walaalahaayeen ayay baroorjiiqi ugu samaynayso waxaa ku jiray lafdu calama oo looga jeedo jabal bimacna ljabal looga jeedo waxaa kaloo lagu idlaaqa calaraaya bandiirada soo garan maysaan calanka soo garan maysaan kaana waa lagu idlaaqa waxaa kaloo lagu idlaaqa calalcalaama calaamada lafteeda taa inuu sheekhan idinka soo qaatay baana u dhow xagga istirahamiya waxaa la odhan jiray maay maxaa la odhan jiray maxaa la odhan jiray culimo ma dala calaa musamaahu bilaa qaydi saasuu aan jira soma ma yucayin musamaahu mulaqan saasuu aan jira wa alsmu aladi yucayinu musamaahu mulaqan bilaa qaydi takalumi aw ilkhitaabi aw ilgayba isagu wax qariino lagu xidhaya ma jiro wax qariino iyo qayda oo lagu dabrayaa ma jiro kaasaa la yidhaahdaa waa yahay haddaba qaybihiisan eega qaybihiisan jacfar iyo maka iyo xaranba wuxuu kugu tusaaleeyey qaybtii hore de waa ismi weeyaan oo jacfar nin buu magac u yahay waaga horana webiga yara naqan baa jacfar la ohan jiru leeyahy makana de waad garanaysaa beledkii sharafta badnaa ayuu u yahay maxay magac xaramna waan garanaa waa ismu mawdic meel xadaysan oo maxduud ah ayaa waxa weeyaan oo xawaalay maka ayuu u yahay magac saddexdaba markaa waa magacaan umu amrin camar hooyadii dee waa kunyo mena kunyaan waa kunyo abi saciid said aabihii waa kunyo ha lagu soo dara buu shaari wuxuu leeyahay ibnu zayd iyo bintu khalid wixii lagu bilaabo ibni iyo wixii binta lagu bilaabaana waa kunyo haye naxwi kahfi dulmi kahfi dulmina waa laqab waa laqab laqab weeyaano laqabka laba loo siqab inuu kutusiyo amaan iyo inuu ku tusiyo cay kahfi dulmi dulmiga hoygiis iyo meesha dulmigu uu ku ururayay weya rashiidna waa kii toosnaa ee allahna adeecay rasuulkana adeecay sala allahu alayhi wasalam wakaa marka kaasina waa maay isaguna waa laqabkii un um. marka ismiga saddexdaasa loo qaybiya saddexdaasi ayaa loo qaybiya caalamka baan ujeedaa inuu ismi yahay inuu kunyo inuu laqab yahay intaba isaga inoo sharxi doona insha alla waan isdu taagi doonaa wuxuu yidhi thani lmacaarifi macaarifta kooda labaad ashahiiru ay almashhuuru kii lagu caanbixiyey weeyi bilcalami calam lagu caanbixiyey wadalika tusaale kainuu wuxuu ahaaday ka jacfarin jacfar iyo wamakatin haye culima wamakatin ka warrama culima wamakatin mamaala yansarifa mise waa munsarif mako ya wa maala yansarif ma sarfiga maxaa u diidaya taniiska inu qaybin jirnay maxaan u qaybin jirnay taniisun bita faqad taniisun bilmacna faqad taniiun bilafdi wlmacna wa taniiun bilafdi wlmacna markaa waa daruurta nadmiga iska ilaaliya markaad macnaynaysi waa makatin ha odhanina waa makata weyan kolka la macnaynayo kolka la qaadaya lakin waa makatin la odhanaya wamakatin ay wakamakata ha wamakata iyo maka iyo wixii lamida wakalxarami iyo xaram iyo wixii lamida wa umi camrin wa ka umi camrin camr hooyadii iyo wixii lamida wa abi saciidin wa ka abi saciidin saciid aabihii iyo wixii lamid a ah. wa naxwi kahfi dulmi wa ka naxwi kahfi dulmi dulmiga godkiisa iyo wixii lamid a ah. warashiidi wa ka rashiidi kii toosnaa ee hagaagsanaa iyo wixii lamid a ah. waaya tusaalayaal bu halka sheekhu uu isku keen daba dhigay saddexdii tusaale way ku jiraan baan idinku yidhiyo saddexda hore wuxuu uga jeedaa calam buu uga jeedaa labada ku xigana wuxuu uga jeedaa kunyuu uga jeedaa labada ku xigana uga jeedaa laqab uga jeedaa sideed u kala garanaysaa adaba daabitkoogii waa kuwana u fiirso famaa ataa minhu biummin aw biab fakunyatun wagayruhu smun aw laqab famaa ay fama ladii ka ataa yimaada ay huwa maagu minhu ay min alcalami calamka xaggiisa ka yimaada biummin aw biabin musadaran dhe musadaran xaal uu yahay yimaada mid lagu bilaabay oo loo horraysiiyey biummin lafdiga um ah aw abin ama lafdiga ab ah aw ibnin ama lafdiga ibnin a aw bibintin ama lafdiga bintin a fa kunyatun ay fa huwa maagaasi kunyatun kunya weeyi misle fahnisha waayruhu ay waayru maa ataa kaa yimid hayrkii ke isagoo loo horraysiiyey um iyo ab iyo ibni iyo binto yimiday hayrkii ismun ismi weeyi aw laqabun ama kunyada maxaa daabit u ah shaarixa wuxuu idin yidhi fadaabiuhaa ay fadaabiu alkunya kunyada daabitkeedu kullu maa ay kullu ladi kii dhammaantii weeyi sudira loo horraysiiyey biabin ab aw umin ama um aw ibnin ama ibni aw bintin ama binti afartaa mid kamida ka lagu bilaabo maxaa la dhahdaa war kunya iska ilaaliya afartaa mid kamida ka lagu bilaabo ee loo maxaa la odhanaya kunya la odhanaya ka labadan dambe ismiga aan lagu bilaabin kunyo laguna bilaabin eh, ismiga aan lagu bilaabin baan ujeedaa ab ama ama um ama ibni ama binto wuxuu noqonayaa bu inagu yidhi ismi ama laqab kuwana maxaan ku kala gartaa waa kan isna famaa ay fama ladika ay huwa maagu mushcirun ku dareensiye ee ku tusiya bimadxin ammaan ku tusiya aw bidamin ama dhaleecayn ku tusiya falaqabun ay fa huwa maagaasina laqabun laqab weyi mana si fiican shaku kugu qeeray wuxuu ku yidhi ismiga aan inta aan soo tilmaanay wax kamid a ah aan lagu bilaabin laakiin muxuu la dheeriyay wuxuu ku tusinayaa ammaan ama cay maxaa la odhanayaa laqab waa naanaystiidka soo garanaysa naanays waka baabidkiisa waaka xagga hoose kugu qoraya eeg kullu maa lam yusadar waa mid kasta oo aan lagu bilaabin bimaa dukira waxaa la soo sheegay maxaa la soo sheegay um iyo ab iyo ibni iyo binti soo ma wa ashcara ku tusiyey laakiin bimadaxin amaan ku tusiyey aw damin aw bidamin ama dhaleecayn ku tusiyey waka maxaa la odhanaya waa laqab baa la odhanaya waa laqab ayaa la odhanayaa waaya carabtuna aad ba u isticmaali jireen laqab nin ba anfunaa anfunaaqay la bixi jireen xitaa anfunaaqa sanhalaadle iyo bata iyo ceelo joogjoog aasa la bixi jireen mid baa anfunaaqa loo bixiyo waxa weeyaan de kadibna waa magacaa iska liita moogta anfunaaqa sanhalaadle qisadiisa waynu gaari doonaa kadibna waxa weeyaan isagoo dee waxa weyaan dhibsanaya ayaa nin gabiyo wuxuu yidhi qawmun hum lanfu wladnaabu ayruhu hayruhumu waman yusaawi bianfi naaqati danaba wuxuu yidhi iyagu waa rag afka horaa buu qawmun hum lanfu iyagu waa sanka hore buu yidhi wladnaabu hayruhubu dadkii kalena waa dabada buu xagga dambe weyaan waman yusaawi bianfi naaqati danaba de yaa simi kale bu yidhi xagga hore iyo xagga dambe midkee <laughs> wanaagsan bu yidhi de xagga horea amaan bu uga dhigay bas ma aragti waaya waa laqab wal ismu ismigiina ma ay ayiladi ka weeyi laa yushciru aan ku daraansiinayn ay huwa maagu bidalika madkuurkan soo sheegay ismina waa maxay ismi waxa weeyaan intii lasoo tilmaamay midna laguma bilaabin amaana kuma tusiyo cayna kuma tusiyo maxaa la odhanayaa waa ismi baa la odhanaya saddexdii hadda ma kala garanaysa ya ismiga lagu bilaabo um ama lagu bilaabo ab ama lagu bilaabo ibni ama lagu bilaabo binto maxaa la odhanaya magicii kunyaa la odhanaya ismiga aan lagu bilaabin inta laakiin kutusiya amaan ama cay maxaa la odhanaya laqab ismiga aan intaa lagu bilaabin waxna aan kutusin maxaa la odhanaya ismi kasoo gudub taqriiban soo dhaweyn liajli taqriib ismi waxaa la idhahdaa qofku marka ugu horeysa uu soo dhasho waxa dadkooga ay u bixiyaan kaasa ugu dhow ismi waxaa la idhahdaa marka ugu horeyse ruuxu soo dhasho waxay hooyadii ama aabihii ama dee dadkooga ay u bixiyaanba ismi la dhahda ama amaan ha ku tusiyo ama cay ku tusiyo ama amaan ku tusiyo ama ab lagu bilaabo ama yaa ki yaraa soo soo dhasho ada abubakar loo bixiy de waa magaciisi markaa kaasa ugu dhow marka ugu horeysa ee uu soo dhasho waxa loo bixiyo ama waxaha lagu bilaabo ama yaan lagu bilaabin aynu tilmaanay amaanha ku tusiyo ama cayha ku tusiyo maxaa la odhanaya ismi baa la odhanaya ka imo magaciisi waa loo bixiyey magac labaad ba haddana loo sameeyey magaca labaad ee loo sameeyey haddii ab lagu bilaabo ama um lagu bilaabo ama ibni ama binto waa kunyaa la odhanaya ka kaalay magac buu leeyahay magac labaad baa loo sameeyey magacii labaad ammaan buu tusinaya ama cay buu tusinaya maxaa la odhanaya laqab baa la odhanaya daabit kaasaa ugu fiican sidaa hays ka soco thaani lmacaarifi macaarifta kooda labaadi ashahiiru ay almashhuuru kii la caan bixiye weeyaan bilcalami calamnimo lagu caan bixiyey wadalika tusaale kainuu wuxuu ahaaday ka jacfarin jacfar iyo wixii lamid a wa makatin wa ka makata maka iyo wixii lamid a wa kalxarami xaram iyo wixii lamid a wa kalxarami xaram iyo waxa weeyaan wixii lamid a wa ummi camrin wa ka ummi camrin um camar hooyadii iyo wixii lamid a wa abi saciidin wa ka abi saciidin saciid aabihii iyo wixii lamid a wa ka naxwi kahfi ulmi ulmiga godkiisa iyo hoygiisa iyo wixii lamida warashiidi wa ka rashiidi ninkii toosnaa iyo wixii lamida haddaba famaa ay faman ladika ataa yimaada ay huwa maagu minhu ay min alcalami calamka xaggiisa ka yimaada musadaran xaal uu yahay yimaada yati faciilkan ka xaalanana ismigaan soo qadarana musadaran xaal yahay kitabkuna idin dhigaya soo ma musadaran dhigaya musadaran xaal yahay yimaada mid lagu bilaabay biummin lafdiga um aw abin ama lafdiga ab a ah. aw bibnin ama lafdiga ibnia aw bibintin ama lafdiga binti a hee fa kunyatun ay fa huwa maagaasi kunyatun kunya weeyi waayruhu ay waayru maa ata kaa yimide hayrkii isagoo sidaasa ismun ismi weeyi aw laqabun amase laqab weeyi labadana kuwa sii kala saaraya haddana famaa ay famaladika ay huwa maagu mushcirunta dambe soo qaata mushcirun ku dareensiiya bimadxin ammaan ku tusiya ee ku daransiiya ow bidamin ama dhaleecayn iyo cay ku tusiya falaqabun ay fa huwa maagaasina laqabun laqab weeyi kaana waynu fahnin soo ma walismu magiciina ma ay ayiladii ka weeyi laa yushciru aan ku tusinayn ay huwa maagu bidalika madkuurka aan soo sheegnay wax kamida aan tusinahayn halkaana wuxuu kaga baxay kii labaad waktigaas ka gaaban bay la subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk